لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii tilmaamayey sifadii salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam salaadii nebiga oo ah ta ilaahay uu nagu addoonsaday inaynu ku dayano kaga dayano isaga baabkii tilmaamayey waxaynu ku dhex jirnay waxyaabaha la akhriyayo waqta alictidaal markuu qofku rukuucda ka soo tooso ee sarajoogga rukuucda ka dambeeya wuxuu akhriyi lahaa wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor uga soo qaado min arukuuc rukuucda kolkuu madaxa kor uga soo qaadu istaago qaala wuxuu odhan jiray allaahumma rabbanaa laka alxamd mila asamaawaati wa mila alard wa mila maa shi'ta min shayin bacd ahla ahanaa'i waalmajd axaqu maa qaala alcabd axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka cabd allahuma laa maanica limaa acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd rawaahu muslim ducooyinku akhrii jiray ayay ka mid ahayd ducadeed markuu sii socdo wuxuu leeyahy samica allahu liman xamida kolkuu istaagana wuxuu leeyahy rabbanaa laka alxamd rabbanaa walaka alxamd iyo rabbanaa laka alxamdu labada waa jiraan mil asamaawaat rabbanaa laka alxamd ilaahw mahad baad leedahay mahaddaasoo mil asamaawaat samooyinka muggooda wa mila alard iyo dhulka muggii wa mila maa shita iyo wixii aada doonto muggii oo min shayin shay una shay kasta muggii min bacd bacdi intaa ciriyo er dhulba muggoodo xamdiya aada yeelata ahla ahanaa'i waalmajd yaa ahla asanaai waalmaj ilaahay ammaan iyo iska lahaa sharafow ahla ahanaa'i waalmaj axaqu maa qaala alcabd waxa addoonku uu yidhaahdo waxa ugu qiimo badan wa kullunaa laka cabd dhammaantayana addoommaana ku nahay waxa ugu qiimo badan allaahuma laa maanica limaa acdayt ilaahayow laa maanica ma jiro wax diidi karaa limaa acdayta waxaad bixiso walaa mucطiya limaa manacta waxa aada hor joogsatana wax bixin karaa ma jiro walaa yanfacu ma tarayo waxba kuma tarayo daljaddi qofka maalka leh ninka xaggaaga aljaddu maalka iyo sharaftu waxba kama tarayso wax alla wuxuu ka tarayaa ma jiro qofka qaniga ah dheefta adduunyada badsaday marka uu la lahaysto noqdeed qabsato waxba kama tarayo maalkiisu ducadaa wey ilaah waxaad leedahay mahad cirkiiyo dhulka mugood wax walba mugi ammaan iyo sharafba adaa leh addoonku wuxuu laha waxaa ugu qiimo badan inuu ilaahay u sallimo u daayo malakuuta kulli shay wixii bixiso cidi diidi kari mayso waxaad diidana cidi bixin mayso kamaal kalena maalkiisu waxba u tari maayo haddaad adigu qabato oo maareeye ma yeelan karo cid maaray ducadaas u jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaad garanaysaa sarajooggii inaanu ahayn mid laga soo boodayo subxaana rabbiya marka siiro taaga samica allahu liman xamida intuu qofku idhaahdo sujuudda xaggeedii u carari maayo laakiin waa meel ilaahay adoonku uu ku baryayo ducadaa uu ku akriyayo oo uu ammaanayo ilahay buu ammaanaya adoonka saas waa odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ducadani waa mashruuc qofkuna dee in yar wakti kooban baabu akhriyaya macnaheeduna ducada waa sidaas weeyi aljad ma aha dee luga alcarabiya awowga jad baa la idhaahdaa laakiin macnahana wuu leeyahy daljadi suuratu quluxiya ayay ku jirtaa aayaddaasi aljad sheegaysa maxay ahayd waanahu tacaala jadu rabbina ma اtakada صaaxibata walaa walada ilaahayaga sharaftiisu kor bay noqotay oo way wanaagsanaatay wey marka waa ducooyinka la akriyayo halkan lagu akriyayo marka shaarixuna intaa aynu macnaynay ayuu isku dayayaa inuu kelmad kelmad u macneeyo fiihi kamaalu tafwiidi ila allahi tacaala ducadan waxaa ku jira si qurux badan buu addoonku arrinkiisao dhan ilaahay ugu bandhigaya walictiraaf bikamaali qudratihi wa cadamati wa qahrihi wa sulaanih addoonku wuxuu si wanaagsan u ictiraafaya ilaahay awooddiisa iyo inuu keliya iyo inuu ka maamulo yahay makhluuqa yuqiru alcabdu lilahi tacaala uluhiyatahu wa rububiyata inuu rabbiga yahay caalamkan isaguna cibaado xaq u yeeshay وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waxa uu asxaabigaasi nabiga ka soo wariyu rasuulku yihi umirtu waxa la i faray ilaahay un baa faraye ciduu ka amar qaadanaya waa ilaahay an asjuda inaan ku sujuudo calaa sabcati acdum toddoba xubin toddoba xubnood marka aan sujuudayo inay dhulka qabtaan ayaa la ifaray toddobadiibuu tirinayaa markaa rasuulu llaahi maxamed sala allahu calayh wasalam cala aljabha fooda macnaha wa ashaara biyadihi fartana wuxuu ku fiiqay ilaa anfi sanka marka calalajabha waa salaanta inagu salaanta aynu idhacnaay salaanta ama wejiga halkaa sujuudda idhahdaan sujuudda soomaalida iyo salaanta iyo markaasuu ilaa sankana fartu ku fiiqay salaanta iyo sanka wejiga iyo sanka oo wada socda waa mid qura walyadayni labada calaan cadood baabaco waaya cadcad oo rukbatayn iyo labada jilib isku xub inubay xisaabsan yihin waayahay laakiin dee laba loo tirinayo wa adraafi lqadamayn labada gummadood farahooda caaradooda oo xagga cad la dhigayo waa saddex meelood oo laba ah iyo wejigiiyo sanka oo isku tirsan faraha addimadu waa labay ka tirsan yihiin labada jilibna labay ka tirsan yihiin ka dhegan yihiin iyo labada calaancadood ah, oo iyaguna laba ah lix weeye wejigiiyo sankuna waa isku mid qura muttafaqu calayh umirtu iyo umirnaa iyo umira anabiyu saddexduba waa saxiix way sugan yihiin bukhaari bay ku sugan yihiin mar haddii nebiga la amray iyo ummadiisana mar haddii rasuulka la amrayna amarku waa caam sayid lqowm kol haddii lala hadlay macnaheedu waxa weeye in aanu arinku amarku isaga un kuma gooni aha laakiin dadkao dhan wuu u yaala laqad jaءakum rasuulu min anfusikum cai laqad jaa laqad kana lakum fii rasuuli اllahi uswat xasana ya ayuha الnabiyu إida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna lciddatihin marka aayaddaasi waxaad arkaysaa baaqii u horreeyey nabigaa ilaahay u jiheyey oo wuxuu yihi maxay yaa ayuha nabiy haddana yeedhmadii amarkii la farayey laguma daynin nebigoo qurhe idaa dallaqtum unisaa baa ilahay u leeyay waaya ah, wixii markaa uu daliil tusiyo inuu nebiga ku gaar yahay de waa halkeeda amar laakiin caami markuu yimaado ummadda iyo nebigu way wada qabaan ilaa arrintaasi ay caddaatay inay nebiga u goonita waxaa xadiidka aynu ka faaidaysanay oo tilmaantii salaadii rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam sujuudu shuruuday leedahayna ah ansixeedana lagama maarmaan u ah toddobadaa xubnood inay dhulka qabsadaan qofku markuu sujuudsan yahay labada calaacalood labada jilid iyo faraha cagaha oo xagga aan la baqayo bidhaynini oo madowga la dhigaynin xagga cad la dhigayo iyo wejiga iyo sanka oo mid isku xisaab todobada waa saas wey waayo sankiiyo wejiga lama kala tirinayo sankiiyo wejiga lama kala tirinayo wejiga waa la isla waafaqsanya hadduu qofku dhigo oo sanka uu ka qaado in sujuuddiisii macnaha ma kama burayso laakiin hadduu sanka oo qura dhigo oo wejigii uu ka qaado sujuuddiisii ma ma tirsana waaya wuxuu ugu fiqayaa sanka iyo wejiga wuxuu doonaya inuu mid qura inay xisaabsan yihiin muujiyo asujuud huwa alkhuduucu watadallulu lilaahi tacaala qur-aanka xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ijmaaca ummadda intuba waxa ay isla waafaqeen faralnimadeeda yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu meesha ugu cajabta badane Ehm, addoommuhu ilaahay ay kula xidhiidayaan wey waayahay markaa labadaas midun bay isku xisaabsan yihin labadooda waa la wada dhigayaa dhulka markaa qofku hadduu muraayad leeyahy dee inuu iska saaro weye si uu sankiiyo jabhada u wada dhigi karo ila haddii kaleo ay ka xanibayso sankii inuu dhigo waxa ay tahay markaa inuu iska saaro gacanta la sheegayaana dee waa intaa cad daabacada wey gacanta la sheegaya marka qofku haddaba halkaa ka sujuudayo xubnaha waa inay u bannaan yihiin oo aanu tantoomana u qabsanin macnaa isku duuduubin mara iyo wixii lamidana aanu gashanin ee dee ay dhulka uu dhigayo oo dhulka ay u banaan yihiin haddii masalan ay dhacdo in dhulku kulul yahay oo ay u qaban weydo gacanta iyo wejigu markaasoo kale way dhacday waktigii rasuulka sala allahu calayh wasalam daruuro ahaan cumaamadooda inay isaga dhigayeen dhulka laakiin kolka aanay wax dhibaato ahi jirin waxa u yaalla ee u goglan unbuu ku sujuudaya qofka laakiin wax lasii socdaoo la soo socda kuma sujuudayo waaya cumaamada lafsigeedii way dhacdaa inay iyo koofiyadda iyo inay hore usoo foorsato ilaa sunnayaasha ay soo qabsato marka intii laga sujuudaya haddii koofiyadu haysato ama cumaamaddu dee xubinkii qofkii m dhulkii muu dhigin bay ka dhiganta marka waa inuu dib u celiyaa eryadaa marka salaanta ama wejiga waa inuu dhigaa qof xagga marka la eego waxaan u yaallo qofka wuxuu doonu noqon karaa walaa yukrahu sujuudu cala suuf wاlubud wاlbusط wajamiic اlamtica qaala nawowi wahuwa qowlu jamaahiir اlculamaa dadka way dhacdaa qaarkood inay yidhaahdaan furaashka iyo inaga laaba maxaa xikmada ku jira qalad bay ka fahmeen waxay fiqiga ku arkeen walaa yataxara walaa yasjudu calaa mutaxarik wax dhaqdhaqaaqaya qofku yuu kusoo yuu ku maa yataxaraku bixarakati markuu isagu dhaqdhaqaaqayo qofkani wax la dhaqdhaqaaqaya yuu ku sujuudin bay fiqiga ku arkeen laakiin dee kaa laga hadlayaa waa sida cumaamadii iyo go-ii iyo wixii markuu qofku kaca iyo markuu fariisanayo la socsocdo wey ifraashkan meeshiisa ku dhaqdhaqaaqaya dee maaha dhaqdhaqaaqii baa isku dabarogay dadka marka qaar unbaad arkaysaa iyagoo leh inaga laada furaashkaa ah. cumaamadii la socsocotay iyo furaashkan baa isaga egaaday walaa ysud maa yataxaraku bixarakati waa waxa kor ula kacaya marada huwoonya ma kaalka yaala maa sheekuna taa uu ka hadlaya markaa uu baraarujinaya waa taas wey wixii bisaadhe u yaalla uu ku sujuudi karaa waay marka sidaasaa haboon qofkii inuu toddobadaa xubnood si wanaagsan oo maaragtay xasiloon uu mar keliya dhulka isugu geeyo toddobadaa xubnood haddii intan uu sujuudsan yahay toddobada qaarkood ka maqan yihiin dhulkii iyo halkii uu kusid ah, sujuuddii ay kala maqan yihiin toddobada ee sujuuddii ma waa dhimanta ama ma ansixin arkaantii sujuudda iyo shuruuddeedii lam yukmilha qofku muu dhamaystirin masalan labada gacmood buu kor u taagay ya labada cagood buu kor u taagay markana sujuudsan intu waa inay si fiican dhulka mar wada qabtaan wixii mulaaxadaada in la baraarujiyaabaa kolle wanaagsan oo dee diinta waaqic ay tahay in lala akriyo ama lagu akriyo dadka qaarkood baa siday u yaro jeestaynayaan masaruun gacanta ku qabsada sooma dhacdo dana saasuu sanka ugu yaro xoqayo oo gacantiisaasoo masarkaa ku duuban sidaa dhulka u saaraya dadka qaarkoodna mala ama gacmahooda qoyan ama dhididbale daraaddeed faruhun baabay saa u dhigaanba calaacashaba ma dhigaanba intan cadba ma dhigaana faruhun bay dhigaan sidoo kale imaamku de haddii uu microfoonkii haysto microfoonka markaanu gacanta ku hayo waktiga uu sujuudayo waa inuu ku xisaabtamaa gacanta inteeda badani calaacasha inteeda badan inay dhulka tegi karto walow qeyb ka midaba microfoonku ah ku hagaagay isagoo microfoonkiisaa gacanta ugu haya hadduu sujuudo dee gacantii waa duubanta marka microfonku habahiiska hoos yaalla gacanta inteeda badani calaacasha waa inaad dhulka qabtaa ama gaar u oo saani usujuudaa markuu sii kacayo markuu soo kacayo iska qaata waa mulaaxadaadka aynu isleenahay malaha waa lasoo hoosgeli karaa وعن بن بحyنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبgu waxa ahaa صلى markuu tukado tukanayo وسجد ee uu فرج wuxuu kala kaxayn jiray bayna labadiisa gacmood xataa yabduwa jeeroo uu bidhaamo oo uu muuqdo bayaadu ibdayhi labadiisa kilinkilood caddaankooda ilaa halkaa laga arko muttafaqun calayh xadiidkanina faa'iidada uu nasinaya waxa weeye qofku marka uu sujuudsan yahay labada suxul waa inaanu labada bog ku dhajinin ee labada suxul uu yara tafriij ku sameeya ile faraja waa inuu ka yara durkiyaa labada dhinac ama labadaysa dheeg waa inaanu ku dhajinin in yar uga yar qaado nabigana saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam waa sunnadii rasuulka taasina waxay tilmaamaysaa si degan inuu dhulka u qabadsiin jiray wejiga khuduu maa aataynaakum biquwa waxa ilaahay udin siiyey xaqa awood ku qaada awooddii lagu sujuudaya weye taas oo qofkii maaragtay inuu si wanaagsan isku sii kala daayo wey qaala alustaad dibaara asalaata riyaadatun diiniyatun ijbaariyatun likulli muslim yu-addiiha khamsa maraatin biduuni ijtihaadin walaa irhaaq marka dhaqdhaqaaqa noocani rukuucda habka loo rukuucayo iyo sujuudda sidan fiican la ysu kala bixinayo waxa weeye jidhka mafaasishiisa iyo xubnihiisa oo dhan ayay mid walba halkiisa ka dhaqaajinaysa markaa qofku sidaa nebigu u tilmaamaya marku u sujuudo xataa caafimaadkiisa iyo riyaadadiisa iyo carbiska jidhkiisa ayay qeyb ka tahay marka la eego xataa waxyaabaha ka dheeraadka aba ah khushuucda yeelanaysa waxaynu ka faa'idaysanaynaa wuxu uri sheekhu in kilinkiladu aanay cawro ahayn wax adaabahoo qofku uu khilaafayna aanay jirin hadday muuqato waxaa kaleynu ka arkaynaa kilinkiladii nabiga calayhi salaatu wasalaam caddaankeeda la sheegayaaba wax timaahoo meesha uu ku dayn jiray inaanay jirin ile meeshaasi hadday tima leeda ina caddaateene waxa ay la caddahay waxa weeye timihii ayuu ka dhameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam urtan iyo waxaana inta badan timaha ayaa ugu wacan waaya horeynu usoo marnay in uu nebigu tilmaamay inaanu qofku iftiraasha sabc samaynin oo aanu suxullada goglin markuu kayfiyada noocana imika la tilmaamayo u sujuudo dee suxulladii dhulka ma qabanayaana kor bay uga kacayaan kayfiyadan iyada ah ee tafriij alyadayn can iljanbayn waktiga uu gacmaha sidan odhanayo dhinacyada uu ka durkinayo waa markaanu ku dhibaynin dadka walaalihiisa ah ee dheega ay isku hayaan markaanu ku dhibayno wey kaa hore aynu usoo baraarujinnay faidaa aadaahu wastawlaa calaa makaanihi wazaxamahu falaa yanbagii fadar'u lmafaasid min lmusaliin awlaa min jalbi lmasaalix bihadihi alkayfiya marka in aada dadkii walaalahaaga ahaa ee dhinaca kugu hayay safkii oo iskaba cidhidhaya aada sidaa ugu riixdo suxullada waxa ku jira mafsado waa qofkiioo booskii uu ku tukanayay aada qeyb kamida ka qabsatay oo aada cidhiidhi ku samaysay marka maslaxada aada doonayso a sunnaha dabiqto waxaa ka dhibaato badanaysa ama laga horreysiinayaa mafsadada marka mafsadada georgi maslaxadaadu ha iska hadlo gacmahaagaa dhinacaaga iska saaray kol haddii cidhiidhigu uu badan yahayoo dhibaatadii qofka muslimka ahayd ay imanayso marka mar walba shareecaddu waxay tixgelinaysaa arimaha in loo eego miisaan lagu sameeyo arrimaha wa can ilbaraa bni caazibin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi idaa sajad marka aada sujuuddo saxaabigu la hadlaya laakiin qof waloo muslimaba arrinku waa u yaallaa fadac kafayk labadaada baabaca dhig warfac mirfaqayk labadaada suxulna kor u qaad dhulkana kor uga qaad dhinacaad ku dhajin lahaydna kor uga qaad rawaahu muslim waa xadiidkii hore unbuu la macnayay wa can waa'il ibni xujr radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalama kaana nebigu waxau ahaa idaa rakaca marka uu rukuuco saraja wuxuu kala kaxayn jiray bayna asaabicih farihiisa ayuu kala kaxayn jiray marka rukuucayo si uu jilbaha u qabsan karo wa idaa sajada kolkuu nabigu sujuudsan yahayna damma asaabica farihiisa wuu isku ururin jiray rawaahu alxaakim xadiidkan oo xasan ahoo la daliishan karayo xadiidka hore horta kii hor u raacsan yahay oo qofku marka uu sujuudsan yahay waa inuu baabacooyinka dhigaa warfac mirfaqaykana suxulladana dhinaca ka jaraa taa garanay halkii hore raacday waa xadiidkii horun bay markaa isku macno noqonaya <clears throat> iftiraash yuu ku samayn inuu dhulka bogli dhinacana yuu ku dhajini laakiin saa ha u wado xadiidka kale isagu wuxuu tilmaamayaa farahaaga ilaa farahaagii baa lagu sheegaya farii marka aada rukuucsantahy tafriiq ku samee oo jilbahan aada ku hayso ku kala kaxee intood baabacada ku qabato faruhuna ha kala baxsanaadeen si aad jilibkii si wanaagsan u qaban karto adigoo dib u giijinaya lawyadana xasb istiaacata intaad kari karto ilan qofku markuu weynaado lawyada ma kala bixin karaa danba isaga soo qombabayaan way iska soo qombabayaan marka uu qofku awood leeyahayna jilbaha si quman buu ugiijin karayaa iyo xaglaa masoo dabacsananayaan tafriij buu ku samaynaya laakiin marka uu sujuudsan yahay nebigu dama asaabicahu faraha wuu ururin jiray faraha iyagoo urursan bay dhulka oolayaan oo qiblada u jeeda oo aan sidaa la isugu soo jeedinayn xero usoo samayn maysid wejiga wejiga haddaad ku soo ururiso ma aha arintaas sida waa inay qiblada u jeedaan iskuna urursan yihin oo aanay kala baxsanayn kala kala firirsanayn faro kayfiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamay saxaabigan waa sidaas wey intaa hore haddii aynu maaragtay dib ugu noqonno fuqahadu waxay leeyihin buku uhi gabadhu iyadu kala kaxayn mayso adimadeeda iyo suxulladeeda iyo waxaase markay sujuudsanta way isyaro ururinaysaa suxulladana bagay kusoo ururinaysaa calooshana saa usii kala dheerayn mayso markay sujuudsanta way iskusoo ururinaysa waa xadiid daciifa laakiin xadiidka kayfiyadaa tilmaamaya marlayba waxa ruuxii dumarka ahayd iyada u wanaagsan asturaada bay leeyihin fuqahadu masaladaasay ka warramaan waayo wacan caaishata radia allaahu canha qaalat ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxay xaaskii nebiga oo caashi tidhi nebi maxamed baan arkay yusallii isagoo tukanaya mutarabbican fadhiga tarbiica la idhahda u tukanaya macnaha intuu barida dhigay inuu labada adinna isweydaarsaday fadhigaa qofku markuu si degan u fadhiyo fadhi culimada aynu ku sheegayna habeenkii dhaweyto si degan markuu qofku isaga fadhiyo cagaha intuu isdhaafsado uu dabeedna qofku barida dhigayo sida caadigaah degan tarbiic baa la laydhaha fadhigaa isagaa isagoo tukanaya oo fadhiga noocaasa u fadhiya ayaan arkay waaya marka atixiyaadkana waa noqon kartaa halkii uu istaagi lahaa isagoo sidan u fadhiyo oo halkuu ka tukan lahaa sarajoog kaga tukan lahaa sidan fadhiga ku tukanaya ayaan arkay way noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa isaga oo halkii uu habka gaarkaa uga ataxiyaadsan jiray intuu barida dhiga cagaha sidan isu weydaariyey ayaan taana arkay marka dee duruuf baa keentayoo waqad facala nabiyu sala allahu calayhi wasalam hada lamaa saqata min sarasihi wanfakat qadamu sida aynu kasoo sheegayna habeenkii dhaweyto markuu dee qofku kari kari waayo fadhiyada kale ibnu cumar ba u fadhiisan jiray inankiisa isku qabteen mar uu faras ka dhacay bahayd nebigu ila nebigu nin mujaahida ah buu ahaayo fardafuula faraskuna de waa iska hawl badan yahay ninku faraska inkastaba ha yaqaanee marunba wax kasii noqdaanay mar buu ka dhacay nebigu caleyhi salaatu wasalaam faras weliba farasku de mid kooraysan un ma fuuri jirin oo nin madaxa loo diyaariye mararka qaar buu fuuri jiray faras leeda ah, ah leeda fuul buu maarata ku samayn jiray mararka qaarkood mid qaawan oo wax la saarayba jirin inbuu ku boori jiray marka uu ka dhacay gomadan iyo wax ayaa kala waxaysantay oo dee sidii iftiraashkii iyo tawaruqii iyo aynu hore usoo maraynay buu kari kari waayey sidanaa u suuragal noqotay alladii uraahu fii dabdi alcajzi marka haddaba qofku fadhigii hore ee uu ka tegaya fadhiyadan kale uu fadhiisanayo fadhiga hore waa inuu dhibaato ku keenayo oo masalan khushuucdii oo kale haddii aad cagsi ku fadhiisato ama aad halkaa hoose soo geliso sidii loo fadhiisan jiray atixiyaadka hore iyo ka dambeeya waxa qofkii xanuun baa ku imanaya damqasho badan baa ku imanaysa damqashadaas waxay keeni kartaa in ay dhaawac ku samayso khushuucdiisi wixii khushuucdaada dhaawac ku samaynayana iska daadale waayo in nuxurka salaadu waa inaad khushuucdo ilaahay la xidhiidho soo jeedo waxaad akriyayso dhegaysanayso cibaadada kuu dhadhamayso intaasoo dhanna dee xanuunka ku haya qofkii wuu tagsiin karaa marka habkii salaada loo tukanaya haddii mid ka kamidihi uu khushuucdii kaa tagsiinayo sida aad kartaabaad u tukanaysaa markaa tarbiicaas uu tukaday markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam caadaystay ma ahayne waa xaalad caafimaadka oo ka waxaysaa daraaddeed waaya qaala nawowi ajmacat ilummatu ana man cajaza can ilqiyaami fi lfariidati salaaha qaacida walaa icaadata calayhi walaa yanqusu hawaabuhu lilkhabar marka adigu qofku habkii loo tukanayay mid kari kari waayo ka u hooseeyuu guuraya masale sarajoogii hadduu kari waayo oo maalmaha u dhaawaciyo fadhigii iskaga tukanaya soona celin maayo ajri ka yaraadayna ma jiro xadiidkaa laga faaiidaysanaya oo nabiga haddii talajoog u suuroobi waayo fadhigu iskaga tukanaya sidaasaanu markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam ummaddiisa kula taliyey addoonku waxaa la diidayaa un inuu marmarsiiyo keeno cibaadadan uu iskaga tago ha ka tegin laakiin intaad karto wad wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kaana yaquulu bayna sajdatayn wuxuu odhan jiray labada sujuudood dhexdooda fadhiga yar ee labada sujuudood u udhaxeeya marka uu fadhiyo ducadan soo socota ayuu akhrii jiray oo sifadii salaadiisa ka mid ahay allaahuma kfir lii waarxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii ducadaasuu akhrii jiray allaahuma kfir lii ilaahay ii dhaaf waarxamnii ii naxariis wahdinii ilaahayow i hanuuni wacaafinii ilaahayow icaafimaadi cudurkana cudurka jidhka iyo iyo cudurka ruuxda oo dembiga ah. labadaba iga caafimaadi warsuqnii ilaahay i arsaaq qabiilkana adiga haye iigu roona oo ii hagaaji rawahu larbaca ila nasaa-i marka waxaynu halkan ka faa'idaysanaynaa in qofku uu ku xasilo oo uu cagadhigto dhigto oonu degdegin fadhiga labada sujood udhexeeyo waxa uu lahaa oo kabayay dee rukunkii dhumaaniinada markuu qofku sujuudda hore ka noqdo waa inaanu sii noqonin markiiba si wanaagsan u fadhiistaa rag markuu si fiican u fadhiisto kadibna ducadan akriya nebiga ka sugan caleyhi salaatu wasalaam xanafiyadu sidaa ma arkayaan iyo shaaficiyadu sidaa ma arkayaan iyo kullu dalik waa la yska dhaafiyo xadiidku ma sugan yahay unbaa lagu xisaabtay muu sugan yahaa hada dikru mustaxabun cinda baqiyati aimati alaaa marka ducadaa kol hadday rasuulka ka sugantay calayhi salaatu wasalaam waa la akhrii doonaa welibana sidaa marka ay usoo aroortay in loo akriyo siiqatu ducaai cinda almaalikiyati washaaficiyati waalxanaabila huwa rabi ikfir lii warxamnii wajburnii warsuqnii wahdinii wacaafinii sidan ay kusoo aroorta unbaa loo qaadan doonaa xadiidka ay ugu qoranta inkastoo saasaa loo akriya yidhahdeen waaya ducaduna sideedaba in la bedbedelo ma ah ee waxaa ku jirta sir bay leedahay oo nabigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulika ku bedelo nebiyik nebiyik baa ku jiray oo nebiyik aladii arsalta markaa saxaabigii darabnu caazib markii uu nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu i markii uu ku celiyey wuxuu hi warasuulika aladii arsalta meekadaabuud waxaad tidhahdaa wa nebiyika aladii arsalta arsalta kolka la eego rasuulikabaa u eg oo ishtiqaaqa masderka ku haboon haddana nebigu wuxuu wartaydaasun ku dah ta aan kuu sheegay lianna daka wama alriwaayatu bimacna alxadiid waa isla waafaqsayin muxadisiintu calaa macna alxadiid in la odhan karo oo macnaha xadiidka lagu warin karo laakiin xagga ducada oo kale waxay leeyihin iyada waxa wanaagsan inaan calaa macnaha lagu waranini wamaa rawa bnu caazibin laa yadcunu liana daka fi ducaai sanadu ducada waa sunno la marayo oo ay sideeda sirteeda lagu ilaaliyo sideeda ku xafid وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه صحاaبgaas رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبga ayuu arkay يصلي isaga oo tukanaya فإذا kaana markuu nebigu yahay في witrin tiro isdhiman oo min salaaته salaadiisa marka uu tiro isdhiman marayo lam yanhad ma kacaynin xataa yastawiya jeeroo uu toosnaado qaacidan isagoo fadhiya ilaa uu fadhi hagaagsan fadhiisto ma kacaynin xadiidkani waxa uu tilmaamayaa oo uu bukhaari baana wariyey sifadii salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay ka mid ahay inuu la iman jiray fadhiga loo yaqaano jalsat listiraaxa fadhiga fudud ee nasashada ah fuqahadu magacaasay u yaqaanaan jalsatulistirax taasina waxa weeye masalan marka uu qofku eh, markaad ragcadda u horeysa tukato waa witri ee aad tii labaad u kacayso ama ta saddexaad aad ka kacaysa tii afraad u kacayso ila waa witrigu waa mar aad tukatay ama mar aad saddex tukato tii afraad aad ukacayso ama tii labaad ukacayso dee waktiga aanad ataxiyaad u fadhiisanayneed ragcaddii kale toos u kacayso toos uma kici jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuu yar hakan jiray oo fadhigaa iftiraashka oo kale ayuu samayn jiro markuu sujuudda labaad ka kacay ahayd inuu kaco xataa yastawiya qaaiman qaacidan uu kala saaraya sii socodkiiyo iyo kicidda soo noqodkii sujuudda kasoo noqday wuxuu kala saaraya kicidda maag intuu fadhiisto ayuu dabeedna saani ukacayo qabka u kacayo waynu arki doonaa isagoo halkiisan ugu tegaya iminka kale wuxuunu tilmaamayaa un in uu sii fadhiisan jiray si fadhigaasina weliba iftiraashka ayuu u badan yahay intuu adinka yaro laabto ayuu dhag yar fadhiisanaya in fudud kadibna toos buu kacaya ragcaddii labaad buu kacaya ama ragcaddii afraad faida kaana fii witrin min salaati salaadiisa markuu tiro isdhiman dhammeeyo mid buu dhameeye saddex buu dhameeyo waa tiro isdhiman lam yanhad ma hinqanayn ma kacaynin xataa yastawiya jeerow ekaado oo uu tooso qaacidan isagoo fadhiya fadhi hagaagsan jeer u fadhiisto marka dee sujuudi baa laga yaaba in nebigu calayhi salaatu wasalaam caada waxaa sujuudiisu inay dheeray marka uu yaro gororay muddo muddo dheer buu sujuudsanaa dabedna kolka uu soo tooso waa in uu madaxiisi caadi ku noqdaa dabeedna haddii kale waaba laga yaaba dawakhaada inuu ciiri karaba adugu waa mashruuc xikmad beegi doonta ku jirte saasaa mashruuca khilaafka jalsatulistiraxa horta wataa wey waa jalsa khafiifa jalse fudud wey oo maaragtay aan badnaanan khilaafka culimaduna waxa wey dahaba alimaamu shaaficiyu fi lqowli lmashhuuri min madhabihi ila istixbaabi jalsati listiraxa fadhigaasi inuu sunno yahay ayaa shaafici uu ku tegey buu ku uri wadahaba alaimatu halaaa ilaa cadami istixbaariha saddexda madhaba kalena waxay ku tegeen in toos loo kacayo fadhigaa yarin aanu sunno ahayn daliilka shaafici waa xadiidkan bukhaari uu warinayo iyo xadiidka malik ibnu xuwayris uu warinayo ee macnahan oo kale isaguna sheegaya labadaa xadiid oo isu markhaati furaya ayuu daliishaday saddexda madhaba kale waxa ay u daliishadeen fadhiganan in la fadhiisanayni mararka qaarkood kaana yanhadu calaa suduuri qadamayhi faraha caaladooda intuu sidaa isugu taagaabuu u kacayay bay daliishanayaan waaya marka intaasuu sii yar wadwadaya oo uu sii xoojinaya inta dambe aimada markaas dhinacaasay u bateen laakiin waxaynu odhan karnaa maanta waxaa daliilka xooga badan haysta imaamu shaafici raximah ullah oo aqwaasha kale oo dhami daliilkay soo qaadanayaan kiisanoo bukhaari warinaya ayaa ka xoog badan lidalik jalsat istiraaxa waa mashruuc wey qaala shaykh cabduraxmaan ibnu sacd oo sheekha tafsiirkale weeye asaxu aqwaali halaaa aqwaal buu soo wariyey saddexoo waxa ugu saxsan buuri fii jalsati istiraaxati istixbaabuha waa inay sunata lilxaajati ilayha waistixbaabi tarkiha cinda cadami alxaajati ilayha taasuu sii raaciyey laakiin almuhim waa inay mashruuc tahay marka daliilka la eego xagga awooddiisa waaya marka sifadii salaadii nabiga calayhi salaatu wasalaam fadhigaa yarina waa ku jira wey wacan anas radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kanasa qunuud buu sameeyey shahran bil bacda rukuuc rukuucda dabadeed markuu rukuucda kasoo tooso ayuu bil akhrihi jiray ducada qunuudka ee allahuma hdiniida yadcuu waxa uu habaarayay calaa axyaain qabiilooyin min axyaai alcarab qabiilooyinka carabta ka mid ah uma tarakahu wuu iska daayay intaa kadib oo qunuudkii uu ka tegey muttafaqun calayh labada sheekh baa isla waafaqay soo saaridiisa ee bukhaari iyo muslim waliaxmeda wadaaraqutniy labadaa imaamna waxa ay ku soo saareen kutubtooda naxwu kanoo kale ayay wariyeen min wajhin aakhar si kale u dhigeen wazaada waxaanuu kordhiyey wa amaa fi subxi salaada subax falam yazal ma daynin yaqnutu inuu qunuudo qunuudka subaxa kamuu daynin nebigu xataa faaraqa dunyaa ilaa uu adduunyada ka tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya labada xadiidka ku xigana bal hadda aynu akhrina iyagana o can anasi radia allahu canhu ana annabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa laa yaqnutu qunuudkan allahuma ahdiniyda muu akhriyi jirin ilaa idaa dacaa liqowmin marka uu qolo u ducaynayo aw dacaa calaa qawmin ama uu qolo habaarayo markaasuu akhriyi jiray saxaxahu ibnu khusayma xadiidkuna waa saxiix marka daca kolka ay laami ka daba timaado ee xarafka uu ku tacadiyayo ficilka uu laam noqdo wuu u duceeye weye macnaheedu marka ay daca calaa ka daba timaadana macnaheedu wuu habaaray weeye sida raqiba ereyga aba marka fi ay ka daba timaado jacayl ay u noqoto eh, marka can ay ka daba dhacdana nacaybsii ay noqoto raqibtu fiihi iyo raqibtu canh waa nacayo waan jeclaaday bay ka dhigantay lidaalik baa macaali lxuruuf luqada carabiga in macnaha xarfaha xuruufta macnaheeda in la bartaa wax badan bay ka faa'iido tahay fahamka macnaha xadiidka saddexaad wa can sacd bni daariq alashjaciy radia allahu canhu qaal qultu liabi aabbahay waxaan ku idhi buuli yaa abat aabbahayow inaka adigu qad sallayta waa tukatay khalfa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaad ku daba tukatay wa abi bakrin wa cumara wa cusmaana wa caliy afartii khulafadana waad ku daba tukatay afa kaanuu miyay ahaayeen yaqnutuuna fi lfajr salaada subax miyay akhriyi jireen ducadan allaahuma hdiniida ee rukuucda kadib la akhriyo salaada subax qaala markaa wuxuu ihi saxaabigaasi isagoo inankiisa uga jawaabaya su-aashaa ay bunay yaa bunay inankaygiiow muxdathun haada muxdath arrintaasi waa bidce ma aha mid sugan oo asal ma laha ee gadaal bay timid rawaahu alkhamsatu ilaa abaa daawuud waaya marka xagga yaro dambe ayaa uu ku soo ururiyey saddexda xadiid kolkii uu israaciyey kadib waxa u ihi khilaafu alculamaa horta adiga arkayo waxa ay tilmaamayaan laba xadiid ama saddex xadiid aan idhaahne in nebigu hadduu qunuudayo calayhi salaatu wasalaam ay ahayduun xaalad khaasahoo maruu dad u ducaynayo maruu dad habaarayo iyo balaayo ummadda ku timid oo uu ka damqabayo uu qunuuska u akhrii jiray xadiidka dhexena waxa uu tilmaamayaa ama siyaadada axmed iyo daara qudni in salaada subax qunuud gaara ay lahaydoo uu sii wadi jiray oo iyada qunuudkii uu ku reebayo aanu ka tegin lidaalik baa khilaaf ay masaladaa culimadu ay yeesheen maadaam riwaayooyinkaa iskhilaafsan ay ku soo arooreen horta xagga takhriijkooda alxukmu cala alxadiid marka la eego ka u horeeya dee muttafaqu caleyh buu kugu sheegay inuu bilquruudi jiray xadiidkaasi waa saxiix laakiin siyaadada daara qudni iyo axmed ay soo gudbiyeen kutubahooda kusoo saareen ee tilmaamaysa subaxa ayuu joogteeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam siyaadada ayaa culimada qaarkood ay ka dhigeen inay saxiix tahay oo waa kaaku tilmaamaya axmed ibnu xambal iyo waxaan leeyahay daaraqudni iyo xaakim iyo ibnu daqiiq alciid aimadaas oo cilmiga xadiidka runtii aqoon dheer u lahaa inay saxiix tahay bay ku tegeenba riwaadaas waaya marka khilaafka culimadu waxa weeye ajmaca alculamaa cala istixbaabi alqunuuti fi ljumla guud ahaan inuu qunuudku sunno yahay way isla waafaqsan yihin walaakin ikhtalafuu fi taxdiidi asalaati alatii yaqnutu fiiha aw yuqnatu fiiha calaa madaahib salaadeeda qunuudka allaahuma hadinayda lala iman karaa taa weeye ta ay isku khilaafeen qunuudku wax jira ma yahay oo salaada dhexdeeda la qunuudi karo mise ma aha inuu jiro way isla waafaqsayeenoo daliiladana sheegay saddexda xadiid laakiin ha ahaato sidaa ee salaada qunuudka yeelanaysa waa keen marka waa kaa isdaba dhigay afal qowl waxa uu ku uhi dahaba alxanafiya xanafiyadu waxa ay ku tegeen ilaa wujuubi alqunuuti fii salaati lwitr salaada witrkuun inay yeelanayso dahaba alxanaabila ila istixbaabi alqunuuti fii salaati lwitr waa isku mid dahaba almaalikiyatu waashaaficiya ila istixbaabihi fii salaati subx shaaficiyadu iyo maalikiyaduna waxay ku tegeen in ay salaada subax la qunuudi karayo wadahaba ashaaficiyatu walxanafiyatu walxanaabila ila istixbaabihim fi lfaraa'id idaa nazla bilmuslimiina naazila waxay isla waafaqsan yihiin aimada badankoodu sidaa nusuustuba cadaynaysa marka dhibaata ummadda islaamka ku timaado in qunuudka lala iman karo waayahay wuu isku yaroo celceliye markaynu dusha kasoo ururino waxa weeyaan aimadaa tilmaamaya ta ku jiraa waa salaada subax markaynu soo koobno laakiin tan kale iyadoo xaaladda gaarka ah markay ummadda dhibaata asxaabbuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam niman mucalimiinaha qur-aanka kariimka aada u yaqaanay niman qabaailaa nabiga khiyaameeye waxay idhahdeen diintaanu u baahannaha waanu jecelnahay aada noo bara waanu qiiraysannahay ilan gaalislaam khiyaamo kama daaye qolana raaci toddobaatan buu raaciyey quraaa la odhan jiray qur-aanka ku qabowsaday aada u yaqaanay dabeedna meel dhexe markay marayeen bay wada laayeen asxaabu biir macuna baa loo yaqaana nabigu aada buu uga murugooday calayhi salaatu wasalaam waqacaddaa ku dhacday ummadda islaamka dabeetana qabaayilka ah ayuu habaaray qabiile qabiila ayuu tilmaamay ah, ricli iyo cusaya iyo dhakwaan iyo banulixyaan qabaa'ilkaah ayuu intuu ku xuso qunuudka ayuu odhan jiray ilaah kuwa hala kuwa halaa kuwa halaa dadka masaakiintaana wuu ducaynaya marka taa waa laisla waafaqsaya subax qolyahale waa jiraa ah, subaxa waxay deliishanayaan riwaayada ah riwaayadaas anas uu warinayo ee markaa ziyaadada ah ayay leeyihiin way sugantahay riwaayadaasay leeyihin waxa ay gaadhsiisan tahay heer lagu daliishan karayo qolyaha kalena waxay leeyihin may riwaayadaasi may gaadhin heer lagu daliishan karo waa daciif oo waa kaa akriye yidhi walaakin fii sanadiha ciise bnu mahaan wahuwa sayi lxifdi wاrubayc ibnu anas walahu awhaam wاlmucawalu fi ljamci bayna axaadiisi اlqunuuti huwa maa sayati can ibni qayim adigu almuhim qolyaha kalena waxay leeyiin daliilka aad soo qaadateene qunuudka subaxa ku sheegaya ma gaadhsiisna heerkii lagu daliishan lahaa kuwan kalena waxay leeyiin wuu gaadhsiisan yahay idan markaa madaahibtii waa faraara yeelanaysa muxaadaradii habeenkii aynu kaga waramaynay sababaha keena khilaafka culimada masalooyinka fiqiga inay isku khilaafaan waxaa ka ahaa hubuutu nasi wa cadamihi naskii oo qolo agtooda ku sugma iyo naskii oo qolada kale agtooda aan ku sugmin waxaa kaloo ibn xajar isaguna uu masaladaa marka uu sii faahfaahinayo uu ka waramaya oo uu leeyahay waxaa jirta in maqribka iyo subaxa riwaayo gaari ah ay tilmaamayso la isla waafaqsan yahay oo sugan inuu nebigu qunuudi jiray gaar ahaan maqribka iyo subaxa waxaa sugantay mar labaad inuu maqribkii iska daayey waxa halkaa ka cad inuu ku haray subaxii marka hore way sugantay inuu maqribkiiyo subaxa qunuudi jiray o marka wuxuuna la sheegay innu maqribkii ka daayey maxaa laga qaatay meesha inuu subaxii ku haray riwaada takriijkeeda xasan buu ka dhigayaa qolyaha kalena wuxuunaleey maqribka sidaa uga daayinbu subaxana uga daayey taasina waxa weye ikhtilaafu fii fahmi nas naska sida loo fahmayo ayay isku khilaafeen marka halka qunuudka uu ku daba leeyahay waa halkaa weeye naskaa sidaa sugan iyo ma sugnaa waaya laakiin taa kale ah marka dhibaata dadka muslimiinta ah ay ku timaado in la qunuudi karo iyada la iskuma khilaafsana waaya marka qofka dee ku qancay ama madhabkii ku qancday daliilkaasi inuu wax jira yahay dee way qaateenoo way qunuudeen kuwa kalena way sii ark wacan lxasan bni caliy radia allahu canhuma anahu qaal waxa uu ihi saxaabigaas nebigu waa wowga yahay callamanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ibaray kalimaatin aquuluhun kelmado aan idhaahdo ayuu ibaray fii qunuuti alwitr marka aan qunuudka ku akhriyayo witriga salaada witriga kolkaa qunuudka ku akhriyayo duco aan akhriyaabuu ibaray allaahuma hdinii fii man hadayt wacaafinii fii man caafayt watawallanii fii man tawallayt wabaarik lii fii ma acطayt waqinii shara maa qadayt fainaka taqdii walaa yuqضى calayk wainahu laa yadilu man waalayt tabaarakta rabbana watacaalayt rawahu alkhams wazaada abraniyu walbayhaqiy walaa yacizu man caadayt wazaada النasaaئiyu min wجهi aakhara fii aakhirihi xadiidka xaggiisa dambe wuxuu ku kordhay ku daray wsala اllahu tacaalى calى الnabiy walilbayhaqiyi can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam yucallimunaa wuxuuna beri jiray ducaaa nadcuu bihi duca aanu ku ducaysano fi lqunuud qunuudka aanu ku ducaysano min salaati subx wa fii sanadihi dacfu waaya marka xadiidkan oo saxiixa waxa uu tilmaamayaa marka qofku uu qunuudayo qunuudka ducada uu ku akhriyayo ee waaridka ah haddii lagu darayo waxyaabo kale waa lagu dari karaa laakiin dee tanbaa u asalahoo waaridahoo soo aroortay saxiixna ah marka sidaasi baa xasan ibnu cali radia allahu canhuma uu nebiga kasoo wariyey calayhi salaatu wasalaam macnaheeduna waxa weeye allaahuma ya allah ilaahay ow ihdinii hanuuni fii man hadayt maca man hadayt cidda aada hanuunisa ilaahu igu dar sida aynu u baryayna ihdina siraaa almustaqiim baynu leenahay ilaahu jidka toosan nagu hanuuni siraaa aladiina ancamta calayhim kuwii aada u necmaysay wadadooda ilaahu na mari marka kuwa aada hanuuniso ilaahu naga reebi waxa addoonka ugu muhiimsana u helaa waa hidaayada iyo hanuunka tubta toosan oo cagta saaree gaadhsiinaysa ilaahay raalli noqoshihiisa iyo jannada wacaafini fii man caafayt ilaahay ow adigoo igu daraya cidda aada caafimaadinayso alcaafiya waxaa qofka laga caafimaadinaya cudurka dunuubta waxaa laga caafimaadinaya cudurka jidhka waxaa laga caafimaadinaya cudurka shakiga qofka caafimaadka waxaa laga caafimaadinaya cudurka fulaynimada fulaynimada laftigeedu soo caafimaad uma baahn wamaa daliiluha nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtuu la hadlayo iyadoo weerarkii loo kala baxayo dagaalkii la bilaabayo ayuu lahaa laa tatamanaw liqaaa alcaduw war inaa cadowga fooda istartaan idinkoo cabsida ku qaboojinaya taaha tamaniina waxba ha ku fikirina ina cadowga deg deg fooda isu dartaan walaakiin salu llaha alcaafiya ilaahay waxaa weydiisataan maxay caafimaad ya caafimaadka waxa ugu horeeya laga caafimaadinaya de waa cudurkan kiinkiiminaya haye fulaynimada marka caafimaadku dee dhinacyo badan ayuu noolaa ee kan cudurkan jidhkoo qura ma ah watawallanii fii man tawallayt ilaahw ixil qaad oo arrinkayga tiriyo toosi dadka aad hagaajisay adoo igu daraya wabaarik lii fii ma acdayt ilaaha waxaad isiisay barakee ee cilmi leh ee caafimaad leh ee caqli leh ee caruur leh ee cuud iyo xoolo leh ee cibaado suuban le barakee qof wax badan oo dheeraada haystadaa jiroo aan loo barakaynin ee balaayo uun ka qaado babiso loo tuuro so wax badan maaha kam wa kam xoolo badan oo cilmi badan ayaan barako lahayn ah, marka ilaah ii barakee waqini shara maa qadayt ilaah waxaad go-aamisay kiisa sharkaa iga di adun wax dubi karee fa inaka taqdii waxbaad xukuntaad go-aamisa walaa yuqdaa calayk adiga laguma xukumo anta xaakim walasta maxkuuman calayh kala xukumo mahi ee adiga ayaa ka u xukuma wainahu arrinku wuxuu yii laa yadilu ma dulloobo hoosuma ciiro man waalayt kaad garabka qabato ee aada xidhiidhiso ilaahw kaad garab gashaa ma ciire eh ilaahw i garab gal tabaarakta rabbanaa yaa rabbanaa ilaah waad barako badatayoo watacaalayta xumaan oo dhan baad ka kor noqotayoo waad sarraysaa idina isku kaa dhararin karin mays aba maanta meeshaa ka dhacdee walaa yacizu man caadayt cidda aad colaadisaa is iyo sharaf ma yeelato mar haddaad cid kor hadduu qof ilaahay dabagala kaftii ma yeela walaa yacizu man caadayt ma dawlad ha ahaado ama qof ha ahaado cidduu doonaya ha ahaadee cidda ilaahay uu cidda ilaahay la colaatanta cisi heli mayso walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun marka u dambaysana salliguu kusoo khatimaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wasala allahu tacaala cala anabiy oo salligaa isaguna gebagabow noqonaya marka haddii aad dee qunuudkiiba akhriyaysa laftiisa inaad ducadan ku darto dabeetana wixii kale dheeraada aad sii raaciso ayaa ay noqon doonto maa yuukhadu min alxadiid mashruuciyat lqunuuti fi salaati alwitri waistixbaabu fiiha witrigii in lagu akhriyayo ducada bisha ramadaan ma bar baa lagu akhriyaya mise dhammaanteed dhammaanteed istixbaabu ducaa aljaamici likhayri dunya waalaakhira waalma'huuru can اnnabiy wayakuun min afdal اladciya maxaa laga faa'idaysanaya markaad ilaahay baryayso adduunyo qura ha baryo adduunyo keliya ha baryo laakiin adduunya iyo aakhiraba weydiiso rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba waayo marka qolada kale ilaahay uu eedeynayo wuxuu laleeya rabbana aatina fi dunya xasana adduunyadunba ilaahay weydiistay aakhira xamay weydiisay marka qofka muslimka ahi wuu han yahay ma han yaraa ka adduunyo qura ilaahay weydiisanaya arrinkiisu wuu soo yuuban yahay wuu han yaryahay laakiin aad han weynaato wey oo ilaahay cidhiidhi kuma aha waa deeqsiyo waa kariime khayrka adduunya ka aakhiraba u kusinaya aduu labadaba weydiiso waa adaabta ducada ayay kamid adaabta ducada waxaa kamid a ah in shayga ma'fuurka ducada nabiga kasoo aroortay calayhi salaatu wasalaam aad ku ducaysato taasaa fadli badan <clears throat> istaxaba jumhuuru rafca alyadayn xaala ducaa jumhuurtu waxay arkayaan ama ay sunne u arkeen in kor loo qaado markaa gacmaha ina allaha yastaxii an yabsuda alcabdu yadayhi yas'aluhu fiihima khayra fayaruduhumaa qaa'ibatayn aarkaasina wuxuu sheegaya kol hadduu addoonku gacmaha ilaahay kor ugu taagay inaan lagu soo celinin iyagoo maran ilahay waa ka xishoonaya inuu ku celiyo iyagoo maran marka dee sidii eh, ducadii istisqaagaba nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmaha uu kor u taagay in loo taagayo intan dambe waxa uu sheekhu kelmad kelmadunu sharxayaa sharaxa aynu ducada soo saarnay xagga matnigeeda marka la eego allahu subxaana wa tacala aclam